الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnaa weli kitaab اlbuyuuc waxaanan soo gaarnay halku yihi wataxrumu tasriya wahiya bian yashudda albaayicu akhlaafa albahima wayatruka xalbaha ayaama liyagura gayrahu bikatrati اlaban wataxrumu waxaa xaraam ah atasriya xoolihii in lasoo gaaxiyo xaraam weeye wahiya gaaxintu bian yashudda tusaale ahaan waa inuu xiraba albaayicu ninkii neefkan xoolaha ee irmaan iibinayey akhlaafa albahiimati neefkan xoolaha naasaha ibtooda inuu ka xiro oo wayatruka xalbahaa lisitaankeedii iyo maalitaankeedii uu daayo ayaaman maalmo liyagura hayrahu qofka kale iibsanaya inuu ku kadiyo u hoosgeliyo bikakrati labani neefkan inuu neef caano badan yahay xoolaha dadiga ah waxyaabaha loo gatee qiimaha u yeela waxaa ka mid a neefka inuu caano badan yahay neefka inuu caano badan yahayna waxyaabaha u muhiimsanee lagu gartaay waa marka la iibsanayo naaskiisa iyo candhadiisa marka koowaad iyo marka labaad ee la liso caanaha uu dhiiqo sida curfiga abiicigaa ah, xoolaha subaxiina waa la maalaa fiidkii habeenkiina waa la maalaa geela waxaa u dheer oo arig iyo lowda ayna intaan la wadaagin in maalintiina la xigsado oo xigta la maalo qofka markuu doonaya neefkiisa qiimo inuu yeelo waxaa lagu ammaanaa waa neef caana badan neef haddii uu caana yar yahay xoolo dhaqatadu ma jecla lidaalika magacyo badan oo mid waliba cay tahay bay ku ilaaqaan oo kutubtii isticmaalaadka gabayadii carabta ku arkay asharata way yidhaahdaan midda badhala ama magaanta ah waxaa kaloo la yidhahdaa allaima midii xumaydna way yidhaahdaan dee macnaha qiimaha ay ku fadhido reer baadiyaha garanaya reer waxay ka garanayaan de caanaha baahida loo qabaad ka garan wax walbaba caanihii maadada samayskoodii ilmihii yaraa dadkii waaweynaa shaahii burarkii lagama maarma caanihii halkaa waxaa ka garan neef caano badan iyo qasida loogu baahan yahay taasaa qiimo u kala yeesha baadiyaha waxaa dhacda mararka qaarkood raashin baa lama karsadaba reerkii iyo ilmihii iyo caanaha la cabaa weelashana waa laga buxsadaa neefku hadduu caana yar yahay ilmihiisana ma deeqa dadkuna wax kama helaan mar midabka xoolaha waa lagu kala gartaa qaarkood mar muuqaalkooda waa lagu kala gartaa inuu caana badan yahay iyo in kale laakiin durba casarka inuu soo cararo markuu soo yardaaqoon oodkiisa la qaban waayo laguma garto oo waxay yidhaahdaan neefka magaanka u insaaraxa badan ba yidhahdaan casarkii la keri waayaa kawahu caana yar bay aada ugu badan tahay si kastaba ha noqotee qofkii hadduu rabo neef caano badan inuu ka dhigo laba gelin saddex gelin inta ay noqotaba lama maalo waa loo daaya caanaha wuu isku gaaxdaa marka ilmuhu si aanu u nuuginna naasaha afkoodaa la duubaa waa laga maraa sabab badan baa keena gaaxintaa way keentaa neefkii oo ilmihii laga burinayo o laga goynaya way keentaa sabab kastaba ha kaliftee haddii haddaba neefkii akhlaaqu lbahiima waxaa la yidhaahdaa naaska inta ibtiisa horaa la yidhaahdaa iyo bian yashudda waa inuu xiro albaayicu qofkii iibinayey akhlaafa albahiimati neefka xoolaha naasaha ibtooda hore inuu wax kaga xiro oo kaga duubaa la yidhahdaa in wax la mariyana waa laga yaabaa wax kharaaro ilmuhu markuu carabka saaro uu ka soo boodayana waa la mariya sida geedka dacarta iyo waxa lamida marana waa lagu duubaa haddii uu sidaa yeelo oon maalmo la maalin ilmihiina uu waxsan wax ka cabin mararka qaarkood reer qodax bay kula duubaan ilmuhu carabka saa markuu yihahdo carabka ka muja oos dib uga soo boodo si kastaba ha noqotee waad gaaxisay ilmihiina waad ka soomisay caanihii baa isgaargaaray neefkiioo naasihii candhada inay dilaacda qarka u saaran tahay baad suuqa soo istaajisay markii la arkay kan waxaa laleeyahay waa manfaco badan oo caano badana ah ku jira haddii la tijaabiyo oo la shirabo oo meesha lagu lisana weel buu buuxiyaa laakiin goormaa runta la ogaadaa xigta soo socota marka la gaaro suuqii baad ku kala gadateen adna lacagtaadi baad qaatay isna neefkiibuu kaxaystay wuxuu ku talagalay neef caano badan inuu yahay adaana moodsiyo ka shaqeeyey markii meeshii lagu dhisay kadibe caawa la dhisay cano fiicanba waa laga waayey waxaa laga yaabaa qofku inuu is yidhaahdo neefkan safar buu soo ahaa maanta o dhan buu suuq taagnaa wuu daallan yahaye berberri subixi markuu nastafiiri subixii buu caano fiican ka waayey waxaa laga yaaba inu yihahda neefku waa gaajaysan yahay oo shalayna suuq buu taagnaa xalayna xerow ku jirayey bal maanta si fiican usoo daaqo waa soo galbaday wax fiican baa laga waayay markaasuu shakigii ku jiray hubsanayaa inaad wax usoo gaaxisay ood sheeko beena usoo samaysay adugu adiguna ujeeddadaad u gaaxinaysay dadka inaad uga dhigtay inuu caanad badan yahay bay ahayd liyagura hayrahu dad kale inuu ku kadiyuu rabaa bikarati labani caanaha badnidooda way dhacdaa inaan la xirin oo neef aan caano lahayn candhadiisa weedankeeda inuu caano leeyahay la moodana way dhacdaa sida neefka xoolaha qaybta candhoolka ah qayb waxaa jirta candho weyn oo waxba dhiiqin nin waxaan garanayaa xeraan wada ahaan jirnay baa uu lahaa buu gaday oo candhool bixi iyadoo candhadeedu aada u weyntaa suuqa lagu arkay nin baa u yeeray nin waan kaa gadan rabaaye hasha sidan u qurux badanaysa u candho weyn maxaa u gadaysaa runta isheeg nin wuxuu leeyahay hadii laga yaabo hasha waa candhool ilahay hadii laga yaabo hasha waa cadho qiimo yar baa laga tistay waa lagu caali jiray maxaa u sheegtay lan meeshaa khiyaar iyo iscelinayo ma jirteen faida alaca calayhi haddii u ogaaday arrintii almushtari qofkii iibsaday arrintii buu ogaaday habeenkii buu tijaabiyey subaxii dambuu tijaabiyey habeenkii dambuu tijaabiyey haddii shaki ka galay bal habeenkan uu ku celiyey waa hubsaday inay sheeko beena meesha ku jirtay falahu wuxuu xaqu leeyahay alraddu inuu soo celiyo muطlaqan iyadoon la kala qaadin ama markii uu ogaaday markuu caanihii lisay ee maalay ha noqdo ama isagoo weliba maalin war iyo xog kale intuu helo inaad soo gaaxisay ha ogaado candada weyni ay tahay dhowr maalmood inaan la lisin waxaa laga yaabaa caruur baa kula waday xagga intuu ka yar wareego maase neef ah, saddex maalmood ilmuhu calaa baraacatihi badanaa waxma qariyaan calalbaraa uu iska yidhaahdo saddex maalmood lama lisin laba maalmood lama lisin si uu ka ogaadayba markaad kala gadateen kadib hadduu ogaaday isagoo ama tijaabiyey ama weli ka maalin inuu kuu soo celiyo qabso ku yihahdo aq u leeyahy waayo ceeb iyo khiyaamaad u qarisay fain kaana hadduu yahay laakiin bacda xalbihaa markuu maalay kadib watarafi labani caanihiina ay dhinteenoo lagu kala tegey la neefkii guriga la geystee la maalay cambada weynaa caanihii laga maalay wax soo bixi doona lama oge wax la cabiye wax caruur la siiye wax raashin lagu koosaartaa laga dhigay ama way daateen radda laba radda saacan suus buu celinayaa min tamrin timira bedela labani caanihii bedelkooda in kaana axayawaanu waase xayawaankana hadduu yahay maakulan mid caanima ah, hilibkiisa la cuno xayawaanka hilibkiisa la cuno bay caanihiisu xalaal yihiin fi lmadhabi walidaalika caanaha dameeruhu xalaal maaha dameer hilibki miyaa la cunaa maya caanihiisa way caano candha weynaydo inay caano badan tahaan u qaatay waxba kama jiro le oo marka horaba caanayaa cabi jiro caano dameer miyagaa manfaca ah caano manfaca ee loodii iyo geeli iyo arig iyo wa hilibkiisu banaan yahay caanihiisuna banaanen baa xukunkaa lagu dabaqi ninkii dhowr maalmood buu soo hayay neefkiina waa maalayey kadib buu kuu soo celiyey neefkaanaa iskale ceebi waa ninkan isaga maxaa lagu leeyahay horta caanihii markaa candhada ku jiray baa lagu leeyahay wixii ka dambeeyey waan soo marnay alkharaaju bidamaani caanihii candhada galay intay gacantiisa ku jirtay isagaa iskale waayo hadduu dhinta neefku isagoo ka dhiman lahaa wixii deefa laga helayeyna isagaa iskale laakiin caanihii labada saddexda maalmood canadan ku ururayay neefkana adigii iibiyey aad lahayd aduu dembi iyo khalad samee laakiin milkiga xoolahaagu khaladaad samaysay xalaal ku noqon maayaan waa in lagu dandhabaa caanihii haddaba lama qiyaasi karo neef kastaba caanaha ka soo dhiiqay lama qiyaasi karo curfiga caadiga ana cidima miisaanto dee nafkaad gadatay caanaad ka maasha cidima miisaanto qiimaha suuqa ay ka joogaanna meel walba caano lama gado oo meelo baadiyo waxaa jira caanaba aan la gelin oon qiimakooda la garanaynin walidaalika sharcigu wax go-aan buu u gooyey ama ha ka bataan ama ha ka yaraadaan waa dhici kartaa caano inay ka qiimo badan yihiin waana dhici kartaa inay intaa ka qiimayan yihiin way dhici kartaa walidaalika nabig alay slam wuxuu yihi qof laa tasur tasuru ibila walanam ariga iyo geela ha soo gaaxinina haddiise la gaaxiyo buu yihi ninkii iibsada oo markaa kadib ogaada laba khiyaar isagaale inuu iska haysto iyo inuu celiyo hadduu celiyana raddahaa wa min tamrin suus timiroo laba kiliya bar timira baad raacin ood ku dandhabayso caanihii candhadan ku ururay ee adiga kugu tegay markaad maashay intii ka dambaysay adaa iska lahaa wayulxaqu waxaa la raacinayaa bitasriyati gaaxintii waxaa la xukum ah fi raddi ceeb ahaan in loogu celiyo taxmiiru wajhi jaariyati gabadha wejigeedoo lasoo cadeeyo wa taswid shacri timaha lasoo madoobeeyo iyo wanaximaa wixii lamida gabadhii haddana wejigeeda bool bari iyo huruud kala soo daasho ama dawooyinkan hadda kiimikada ahee laysku wada caddeeyaad ku soo caddaysay addoonteed iibinaysa hadhow maalmo marka la joogayba tii lasoo gartay iyadiiba maaha waa takriir khiyaamo iyo hoosgelin wey waxaa lamida ah timihiibaa addoonkii usoo madoobeysay ninkii waayeelkaa madaxa cadaaday ba dhalinyaro yar kasoo dhigtoo tibihiisu madowga ala yaabayo sa u dhalaalayaan maalma haddii la joogayba hoostay ka soo cadaadeen ilaan tibihii way soo baxayaan kuwo cusubay ciraa soo baxday war waa sidee qof waxyaabahan waxyaabaha qiimaha wax ka bedelo wey qofkii xaq wuxuu u leeyahay inuu kuusoo celiyo shuruudii ceybta marka lagu celinaya waa la ilaalinaya iyo wanaxmihimaa wixii lamid aho cuyuubta waa cuyuub lbuyuuc taxmiir lwajhi taswiid shacri iyo hadda fii bacdi buyuuci markay ku jirta weeye fii abwaabi caybi fi nikaaxina waa inoogu iman doontaa ninkii gabadha saa loogu soo mariyo oo saa loogu hoosgeliyo meherkiisiiyo wixii ka baxay hadduu ka noqonaya xaq buu leeyahay gandhowbuna yeelanaya baabu fasl nikaaxi bilcaybi baanu utegi doonaa insha allahu tacaala baabkaasna waa baab xuquuq ka baxday iyo ah baabkana waa baab bayci cayn la gatayo adoontii adoonkeeda min jinsi maali bay baabulbuyuc kamid yihiin baynu soo niri wayalzamu lbaayaca qofkii wax iibiye waxaa waajib ku ah an yukbira inuu sheego fii bayci muraabaxati beexa caynta faa'iide inta la saarta lasii gadayo bilcaybi aladii xadaa cinda ceebta isaga agtiisa kusoo gaartay inuu sheego fayaqulu wuxuu dhihi tusaale ahaan ishtaraytuhu bicashratin maala tusaale ahaan toban baan kusoo iibsaday laakiin xadaa fiihi indii xadaa cindii agtayda waxaa ku gaarayay fiihi waxaan aan gadayo alcayb fulaaniyi ceebta saaya sidaas wayubayiru jala ayضa muddada uu qofka ka iibinayna waa caddaynaya beecan waa boo nooc buyucda kamida haddana beec saaid oo aada suwaaqdeenna buyucda ugu badan kamida wey beycu lmuraabaxa waa cayn aada soo iibsatay adiguna aada sii iibinayso cayntaasi laba labadaba waa noqon kartaa inaad adigu kaash kusoo iibsatay ood adigu dayn kusii iibinaysa waa dhici kartaa inaad adigu dayn kusoo iibsatay ood qofkan dayn kaga sii iibinaysana waa dhici kartaa bayculmuraabaxa haddaba macnaheedu waxaa weeye beecan sirix baad saaratay cayntii waadna sii iibisay fuqahada laakiin hadda isticmaalkeedna hadda wuxuu uga jeedaa isagu adiga dayn muddada lagaaga soo gaday adigana muddadii ka hor baad qof kale faaiiday intaad saaratay kusii wareejisay wa yubayiru اajala ayضa muddada ninkii uu ku qabtay lacagtiisa loogu dhamaystiri waad u sheegi isagana beecaa dhib malaha bilmunaasaba beycmuraabaxa waa musalaxaadka aada hadda buluugtan magaca a wadato ay isticmaalaan wey asalba buyuucda ay hadda sameeyaan waa dhowr nooc dhowrka noocna waxaa ugu muhiimsan laba waxaa la yidhahdaa mushaaraka iyo muraabaxa waxaa aada u yal waxa mudaarabada la yihahda ma baabu qiraad bu isaguna iman doonaa mudaarabo waxay tahay beycu muraabaxa soo iibsanayaan wayna kaas iibinayaan hal mid baa laakiin mafhuumkiina inaad saxdaan ubaahan bangiyadani waa shaksiyaad ama sharikaad ganacsi weeyo idinkiina lamida saa dukaamada ganacsi ugu furateen lacag alaab intaad gadaan faa'iide uga doonaysaan bay idin lamid yihiin innaga waxayna la yaab waxaa caadi inoo ah alaabbaad islii ka qaadaa townkaa geysa magaalada hoose faa'iidana waad saarataa halkan aad ka gadaa xaggaad ku gadaa xaggaad ka soo gadaa halkan aad ku gadaa tuuladaad ka soo gadaa halkan aad ku gadaa halkan aad ka gadaa tuulada ku gadaa faidana waa saarataa soo innaga taa caadi bay noo tahay laakiin bankiga intuu wax soo galo uu kaasii gada faa'iido saarto maxaa dhacays maaa ma waan la yaabnaa bankigu adoo kala weeye alaabtan wuu soo iibsaday faa'iidaduu ku saaran karaa sa alaab intaad iibsatood meelgeedaad faa'iida u saaranayso masalada labaadna mafhuumkiina ka saxa bankigan iyo mucaamaladani waa islaami macnaheedu waa rakiis maaha inay ka qaalisantaa laga yaaba marar badan beeca islaamiga saxiixa iyo kan xaraamta ee ribada waxaa udhaxeeya wax lamida ah, waxaa udhaxeeya neefkan uu majuusigu gawracay ee xaraamta ah iyo kan muslimku gawracay ee xalaasha ah tan laakiin gawraca caadi baan u naqaanaayo ishkaal iyo isweydiin badan ma timaado neefkan hadda niman diin ba lahayn hadduu bireeyo soo xaraam ma mid muslim oo wanaagsan hadduu bireeyo waa xalaal neefku soo neefkii un maa gawri cuna soo gawrici un maa laba shay haddaba hilibku maqasab baa neefkan la gawracay inuu ka a ka rakiysanaado kan baktiga inuu ka rakiysanaado maqashardiba waxaa waa suuqiya ganacsi saa darteed mucaamaladani waa xalaal macnaheedu ma aha way ka raqiisan tahay ta kale mararka qaarkoodna farqiga udhaxeeya waa neefka la gawracay kaan la gawricin oo kaleeto sax furuuq yar yar baa udhaxaynaysa marar badan ee waxa wey inuu udhaxeeyo oo badanna inaada raadinin wey mid saddexaadna iyadana ku tashada oo ku talagala markaad la macaamiloonaysaan waxay la macaamilaan qof waliba intuu xukunka iska ilaalinaya yaqaana meesha dadka ka shaqaynaya buluugteenna hadda inoo joogtahay qaar waa gaalo oo diintaadii siay ku asaxdaba ma yaqaanaan ama damba kama leh qaar labaad buluugtan comishaalkee caadigay ka soo shaqayn jireen toban sano shan iyo toban sano labaatan sano tan oo aada u yaqaanaa halkanaa la keenay koras iyo duruus fiicanna lama siin markuu kuu sharxaye bilow yidhaahdo tii uu yaqiinay unbuu baalkeeda kuu rogayaa dirigu ku akriya waaa laga waxaan jimri kuu sheego haddii hadhow camaliyadii hoos u galaa aad tihaahdaanna waxaa laga yaabaa inuu wax qaldan qoorta kuu geliyo aduu haddaadan baraarugsanayn marar baan dabagalayo boqolkiiba sagaashan mucaamalaadka dhex maray dad waxaan garanayana inta noo muuqatay way saxsanaayeen boqolkiiba sideetan toddobaatan mucaamalaadka dhex maray dadaan wixii u fiirsanoo aqoonna waxba afkaldanaa masalada afraad ku baraarujiyey waxaa weeye waxa uu khaldami karaa wuxuu ku khaldami karaa laba la isdaba mariyey shay shay laba tallaaboo la isdaba mariyey baa waxa dhan xaaraam ka dhigi karta tusaale ahaan beyculmuraabaxa waxaa la yidhaahdaa ribixan qofku wuxuu ku mutay damaanti walidaalika nabigu wuxuu reebay naha can ribxi maa lam yadman wuxuu damaaradaada markuu soo gala waa inay jirto wakti dhib iyo dheefa adigu aada qabto oo adigu faa'iidada aada qabto haddaad ka hesho waxaad ku heshay wakti uu xilligaa khasaari lahaa adigu kaa dhiman lahaa saa darteed gaari baad ka soo gaday ama alaab baad ka soo gaday suuqaas masaajkaad kuu soo wadaa markaad soo qaatay dhexdaad soo socoto haddii tuu kaa dhacdo iyay ka dhacan hadday kaa dhacmi karta halka markaad timaada ribxaad rabtaad ku heli kartaa ribxaagani waayo khasaarahaadaa qabay bayc muraabaxa sidaasaa ah asal ah saa darteed bankigu markii uu kaa gadayo ama adoo ka gadayso horta waa inaad milkido iyo damaanadaada soo gashacayn markaa kadib aada sii gado haddii isagoon soo milkiyin adiga intuu ku dira la wareeg ku dhaho oo isagu damaanadii inuu qaado meesha ay ka baxdo way xaaraantinimaysaa waayo wuxuu ribx ku qaata meesha ma yaal an ribxi maalam yadman isagu meel ha samaysta qofkiisa ha dirsado ha soo guddoomo intii gaariga lagaa gadaya la waday hadday tuuga kau dhigata isagu ka dhintaa saa darteed wuxuu ragu ka faa'iidi karaa akhiiran bagyada waxaa igu baraarujin idinku qandaraasyo ad qaadataan oo dharana waa dalbataan dad baa dhar u baahan dad baa raashin u baahan dad baa alaab u baahan oo dharkii baad ogaanaysaa waad la heshiinaysaa afka haddaad rabta deebaaji baad ka dhigaysaa alaabtii baad u dalbaysaa u keenaysaa sucaalisa ma samaysaan bankiba markaad gaarigii rabto adigu aadan waxu haysanin ama aad wakti kale u baahan tahay inuu kula gorgortamo deebaaji kaa dhigto oo wixii kuu doono waa qof idinka iyo shirkad iyo shaksiyaadka lamida wey meeshana ganacsataa lacagta isku urursatae meelo sadaqa iyo tabarucaad loo sameeye maaha ribixa waa gorgorta inaad iska celiso tiraa lagu badan yahay ma badniyo waa yar yahay isaa yeeli maayo adaa lagaa rabaa waxay ku yidhaahdaan haddaad isaga hogato waa ganacsiga daata ribixa u badan rabto adoo dukaankaaga qiimihii u badnaa sheego waa yahay lagu yiri waad unqaatii soo waraa ninkii la gorgorta waa ka dhibi jiray miyaadhihi waa dhici kartaa kaba dambays adi laftaada dukaankaaga waxaan faa'iidada meel kaba dambaysoodan dhaafin baa jira gorgortanka iyo meelahaas u gorgordanta intaa wa iyagu weyleey tooradaad isdhiibta waa adiga lakua gorgortamaan waydeg kawaydegniga degta waa suuqa caadiga nimanka waa ganacsato waa shirkada ganacsi xuduudda sharciguba waxyaabaha la ilaalinayaa maahane waxaasaa idin leeya su-aala badaanba waxay noogu yimaadaan waxaa lacag loo saaraya meshasoo lacagtii muslimiinta maaha lacag muslimiin wey laakiin ganacsato wey adiga dukaankaga lacag muslimiin wey shirkadaadana lacag muslim wey lakin ribxiga ganacsi baad ka raadisaa beecmuraabax haddaba waa beeca nooca wixii intaad adigu la wareegto aad haddana sii gadayso wixii oo dayn igu ahaa ma sii gadi karaa haa waxbaad soo qaadatay innagana waad samaysaan idinkana suuqa waa ka samaysaan bakaarkaad ka soo qaadataa alaabtii lacagta qayb baad bixisaa qayb adoo lagugu leeyahay baad sii iibisaa soo maaha arrintaa way arrinta laga wayalzamu lbaa'ica qofka sii iibinaya waxaa waajib ku ah an yukbira inuu sheego fii bayci muraabaxati beeca cayntan uu sii gadayo deynta uu kusoo gatay ribixa uu ka raadinayo bilcaybi cayb hadday jirto weeye alladii xadaa cinda waktiisa ku gaadhay caybta asalkii uu ku yimid ee haddii wax ka yimaadaan qofkii asalka ahaa lagu celinayo iyo caybta isaga agtiisa ku gaartay ee haddii wax laisgu soo celinayo isaga loogu soo noqonayo waa inuu kala caddeeyaan fa yaquul ishtaraytuhu bicashratin masalan toban baan ku gatay tusaale ahaan laakiin xadaa cindii fiihi waxaa ku gaadhay agtayda alcayb fulaniyo ceebtaa kale agtayda ku gaadhayo meesha halkan u kaga jabayo meesha halkan u kaga dilaacayo wayubayinu ajala ayضa muddada lacagtana haddii wakti laga sugayo waktiga lagaga sugayo wuu caddaynaya waayo xaq labaad baa ku xihanoo cayntan aadan lacagteedii wada bixin haddii hadhow ninkii asalkeedii lahaa ka maarmi waayo xaqiisii wuxuu ku tacalluqayaa cayntiisii waxaa mararka qaar banaanaa taxadi wa ugu tegi doonaaye inuu ceshado haddaba adigii waad sii gaday ajashiina maadan sheegin ninkiibaa ka daba yimid oo gaarigiisa kaxaysa hadda siyaabahay u dhacday aadka waxaa ka kamida ah gaari baa shirkad ka soo gadan yar yar baad u bixisaa qof baad ka sii iibin lacag baad ka qaadan baaqiga intaas shirkadaasaa kulehe iska bixi baad dhihi haddaadan muddadii u sheegin maalinka dambe shirkadii oo askar soo dirsatay oo gaarigii lacagta la bixin waayey oo raadinaysaa gaarigii jiidan soma dhacdo ninka waa inaad anjashu u sheegto waa nin wixii faa'iido yar buu saartay intii xagga lagaga lahaana adigu iskula wareegoo tartiib tartiib u sii inaad muddadu u caddaysaa dhaba si uu isu ilaaliyo khatarteeda lagu qaato faslun kadib miraha la iibinayo intaa hore xoolaan iibinaynay iyo badeecad hadda beertii iyo midhihii baan iibinaynaa beerey baan nahay khudaar baa inoo baxda badar kalaa inoo baxa timir iyo cinab baa inoo baxa ama innagaa iibsanayna ama waan iibinaynaa xuduudda shareicadu waxay tahay dhegaysaa daba baycu tamarati miraha in la gada qoyan waxdahaa keligeed in la iibiyo cala shajarati geeda iyadoo saaran in kaana hadduu yahay qabla buduwi salaaxi inta aanu bislaan lam yajuz ma banaana ilaa bishardi alqaطci inaad miraha goosato shardi ah mooyee ma banaana wain kaana bacdahu hadday tahayna jaaza midhaha geedka saaran ma la gadi karaa dhulka yaalla isaga waa soo marnay marar badan midho geed saaran oo geedkii ku yaalla ma la gadi karaa suurada waa saddex suuray noqotaa in geedka keliya la gado oon miraha la gadin in miraha keliya la gado oon geedku beec ahayn cambaha midhahaad gadaysaa iyo geedka ma iibinaysa ama geedkan saaran yahay midhihii geedkaad iibisay ee midhaha hadda saaran maadan ama labadaba waa isku gaday labadaba haddaa isku gada laa ishkaala ama ha bislaada ama yaanu bislaanin geedka keliya haddii aada gadana waa inoo iman doontaa haddii aada miraha keliya gedi gada ka waran geed canab lahaa camba lahaa geed liinaan lahaa babaay baan lahaa qaraan lahaa timir baan lahaa cinab baan lahaa mirihii baan gadaya waxaa hadda aan ka hadlayno waa ahamar azarci maaha kitaabu zakaat baanaan kusoo sheegnayo culimmada fiqigeenna iyo kutubta nusuusta axaadiista ahamar markaad aragto waa geedka jiraya hadba miruhu dhala la goosanayo wey isna waa jiraan wuu dhala waa la goostaa wuu dhala waa la goostaa waxyaabaha marka la goosta geedkeeduna la burburo qabadigii iyo galaydii iyo beriiskii iyaa azarci baa la yihahdaa isaga waa inoo iman doonaa haddii aad iibinaysa mirihii keliya laba mid buu noqonaya miro adkaaday oo si fiican u bislaaday bisaylka daabidkiisana waa la mari doonaa kaa keligii waa la gadi karaa dhib malaha waayo haddii la goosta manfacu leeyahay oo maal way miro aan bislaanin oo weli xilli manfaca la gaarin ama xilliga daabidka la sheegi doona aan gaarin ma la iibin karaa daahirka nusuusta waa maya muطlaqan inta daahirka nusuusta intaa way anigu wax nas iyo ijmaac iyo oo soo kala reebana ma arag laakiin fuqahada shaaficiyada iyo xanaabiladiya waxay qabaan in la kala qaado oo haddii mirihii aada haddaba iga goosanaysana waad gadi kartaa waad garan kartaa haddii uu kugu oolayana lama garan karo waa shardi faasida kaasuu ku saleeyo wuxuu yihi baycu samarati miraha qoyan oo la gado waxdahaa keligeed oo cala shajarati weliba geedkii weli saaran inaad iibisaaye in kaana hadduu yahay waktiga la iibinayo qabla buduwi salaaxi inta aanu weli adkaanineen bislaanin lam yajuz ma banaana ilaa bisharti qaci aslan nusuustu waxay u reebtay mushkilada dhacay baa madiine beeraleedi ahaayeen beertooduna geedahan miraha dhalay ahaayeen mirihii oon si fiican u bislaan baa la kala gadan jiray mirihu intuusan bislaanin ama badarku uusan adkaanin cudurro badan baa ku dhaca oo mirihii dila ama qayb ka mida ah waxyeela mirihii dixiri baa gala iyagaa qaarkood dhinta dabayshiiyo hawada mararka qaarkood waxyeesha mirihii sidaas ahaabaa lacagtii la kala qaadanaya hadhow mirihiibaa waxaysdhimaya qaar baa xumaanaya inaga dabaaraha kale aada looma naqaana qaarba qarihii qaar baa iska xumaanaya gudihii cambihii qaar baa iska bololaya iska xumaanaya liintii qaar baa gudaheedii iska engegaysaa gelaydii haddaad tidhaahda badalkii qaar baa iska dharayo ama ashaamud iska noqonaya waxyaaba badan ba cudurro badan baa ku dhaca hadow baa la isqabsanaya waxaygii soo celiya waa kan beehan kaa gaday murankii baa batay intaasoo jeer baa nabiga la isula yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu mamnuucay wuxuuna yihi qofkii haddii aad mirihii gado waa la gadayo xataa yashtada xataa tazhu ilaa ay ka bislaato ara'ayta wuxuna wuxuu iga waranin buu la hadlayay haddii mirihiiba musiibo ku dhacdo oo xagga rabbaani uga timid bima taakudu maala akayka bigayri xaqin maxaad ugu qaadanaysaa ninka lacagta ka qaatay xaqdarada mirahaagii maadan siinin kumaadan wareejin aafa samaawi ku dhacday lacagtiisiina waad qaatay maxaad ku qaadatay lacagta maalku asalku ciwad iyo muxaasaba ku baxaa taasuu nabigu ukala reebay calayh salaatu wasalaam wuxuu u xihay in markay bisaylka waxaa loogu xidhayaa nabigu wuxuu yihi xataa tadhaba alcaahatu ilaa musiibadu ay tagta aaliban xeerka la tilmaami doono hadduu miruhu gaaro cuduradaas kuma dhacaanoo wuu gudbay wajaawaz alqantarata way sida haalibkaa saas darteed waa la iibin karaa saas darteed mirihii bislaaday waa la iibin karaa nasan kii aan weli bislaanin ma la iibin karaa daahirka nasku waa maya fuqahadu laakiin waxay yihaahdeen waa la iibin karaa bishari qaci waxaa mudwad iyo muranka keenaya khilaafku wuxuu ahaa wuu sii hoolayaa musiibaa ku dhacaysa ninka rababa haddaba intay qoyan yahay inuu gurto oo isagu manfaco kale ka samaysanaya ama dhakhaatiir iyo dawaa laga samaysanaya ama xoolaa lagu la siisanaya oo xoolaa cunto looga dhigaya cunto dadma noqonin waana maal manfacana waa leeyahay qaacidadii guud wax lagu xaaraamtinimeeye malaha ciladu waxay ahayd khusuumada iyo musiibaa ku dhici haddaba hadduu goosto maxaa la isuguba ba yihahdeen wixii isagu la wareego siiyiila iyo musiibaa ku dhacday sheekada ama khusuumada saasaa lagaga bixi karaa bay yidhahdeen oo cilada nahyiga bay khusuumada iyo masaa'ibkay ku fasireen tiina waa laga bixi karaayo haddaynan ciladii imanaynin alxukmu yaduulu maca cilati wujuuda wacadaman dhadin si usuuliyiddii fuqahadu dhihi jireen halkaasay iyagu laaxideen waa yageen wa buduwu salaaxi bisaylka bilowgiisiiyo inuu soo baxo wixii inuu saalix u noqdo in la gadi karo huwa an yaiiba akluhu inuu curitaankiisa u bislaaday wanaagsanaato weeye fii maa laa yatalawanu waxaan midab yeelanaynin aw ya'kuda waa inuu gudogaloo bilaabo bitalawuni midab inuu yeesho fii maa yatalawanu waxa midabka yeelanaya xule mirihii waa la kala qaadayaa geedaha waaweyn ka baxayay weli zarcigii maynan gaarin laba mid weeye waxyaaba markay bislaadaan midab isbedelo sida timirta iyo cinabka zabiibka waa aragteenoo cinabku waa cagaar markuu zabiib noqdana waa guduutaa timirtuna marka hore waa cagaar marka labaadna waa jaalle marka saddexaadna waxaan guduud aada ahayn wayay rutabka tahay oo jirjiricsan oo aada u qoyan markay adkaatana timirtu way madoobaataa ama guduud bay yeelataa ama yarmadow baa kala kaasi waa haddii midhahani bisaylkiisu iyo adaygiisu uu yahay inuu midabkiisu isbedelo waa inuu galaa hadduunan ahayn midab isma bedelo midhaheenan hadda liin iyo liinteenna dhalaan limaheennan iyo cambaheenna iyo taabasho in lagu kala garto waa laga yaabaa laakiin ma midab caali o isbedelaa jira ma iska wada cagaarahii qarihii iyo babaygii iyo laga yaabo qaarkood in midab ninkii aada ugu dhex jiro uu gato ama taabashaa lagu gartaayo gowgow laga siiyo ama la tuutuujiyo midab isma bedelo waa inuu xeel la cuni kara gaaro midhaha saasa bisaylkiisu waa inuu cunto gaaro isagoon cunitaan gaarin lama gadi karo kan kalena waa isbedelkii midabku galo asal waxaa u ah nabigeena calayh salaatu wasalaam nahaa can bayci himaari xataa yabduwa salaaxuha markii la yihi baa salaaxiisii marka la weydiiyey wuxuu yihi xataa taxmaara aw tasfaara ila riwaayo kale waxaa jirta nabig ala sl wuxuu yihi nahaa can bayci imaari xataa tazhu waxaa la yihi qiila wamaa tazhu tazhu maxaka maxaa uga jeedaa qaala taxmaara aw tasfaara inay ama jaalla isu bedesho ama ay guduud isu bedesho wy hadday madow ku bislaatana waa inay madow isu bedeshaan waa inuu bilaabaa midabkii watadhab alcaahad taa waa mirayaa waa bisaylka waa qofkii miraha geedka saaran keliya gadayey wainbaaca shajarata watamarata geedkiiyo mirihii baa soo isla yibiyan jaaza waa banaan tahay min gayri shardi lqaci iyadon in la goyo shardi laga dhigin geedkiiyo mirihiisaba isagaa isla yeeshay wazarcu akbar wuxuusan mualifku hadda halkan tilmaamin haddaan anigu geedka keliya gadana miraha yaa iskale geedihii cambaha iyo beertii oo si fiican u dhashay geedihii mirihii si fiican u saaran yahay baan iibsaday timirtii oo si fiican u saaran baan iibsatay waxau nabigu cala salaam wuxuu yihi ninkii ge geed gada mirihii ku yaallo qabla an tuabbar iyo bacda an tuabbar baa loo kala qaadi waa la bacrimiyaa geedaha ama waa la qallacaa saasoo taqaana geedku si fiican marku inuu dhalo la rabo geedaha qaybta laboodka inti laga soo gooyo waa lagu bacrimiyaa ama lagu qallacaa qaybta dhadigka ee midhaha dhasha siyaabo kala duwan dhowr xaaladood baa arkay qaar waxbay soo gooyaan beeralaydu makaasay marmariyaan qaarna laaniya intay soo gooyaan ubaxy wax lamida kala dilaaciyaan geedka meel kamida bay intay geliyaan bay kula qabtaan waa looga tagaa marka si fiican bay miraha u dhali waana qisadii xadiidkii ku yimid antum aclamu biumuuri dunyaaku sida asalkeedii ku yimid wy iyadoo saas sameynaya nabigu aagaro sidee buu yihi si fiican bay udhalibaya saa marka la yeelo umalayn maayo tan inay wax sanadkii dambaa laga daayo miro fiican ba waydhali weyde war waa sidee buu yihi saasaan samayn jirna adaa saa yii baa la yihi baska watu i markanta macda bayburi dunyaa markuu leeyahay wy saas baan filayaa daakado hadayna ikhiyaamin haddaba markaa hadday ka horeyso miruhu weli la sameeyey arrintaas mise lama samayn baa laleeyahay haddii arrintaa la sameeyey ninkii geedka laga gatay baa iska leh in beecaba lagu daro la yihahda geedka iyo midhaha la israaciyo maahan haddii aan weli la samayninna dee ninkan iibsaday baa isla leh qabla tabiir wa bacda tabiir sidaa wey intaa waa geedihii biraha dhalayay beertiiy ba zarcigii usoo noqo marka wazarcu ldaru zarcigi beerta weli cagaaranen cadaanin katamarati midhihii qoyanaayay qabla buduwi salaaxihaabay la mid tahay laa yajuuzu ma banaana ilaa bisharti qaci inaad goosato inaad shardida mooye ma banaana wa bacda shtidaadi alxabbi miruhu markuu yar adkaada kadibna yajuuzu muطlaqan iyadoon la kala qaadin way badan tahay way banaan tahay isku xadiis bay ahaydno nabigu can bayci nakli xataa yazuul wa can isumbuli xataa yabyada wayaman alcaahad miruhu ilaa u cadaada sawi waan naqaanaayo galaydi iyo baasheeni iyo harunki iyo iyo masigadi yaryaraydi iyo markaan beeranayni iyo qamandiga iyo beriisu marka horena waa cagaaran yahay markuu asi si fiican musiibadii iyo cudurada dhaafiy waxaa cunayana wuu cadaanaa waa inuu cadiinkii mirihii soo bilaabo cadiinkii hadduu soo bilaabo waa soo bislaatay oo goosashadii baa dhow wayna isu diyaarinaysaa iyo waa la iibin karaa riwaayadka qaarkood xataa yabyada riwaayadka qaarkoodna xataa yashtada ilaa uu ka adadkaado oo jiraac uu ka dhaafo intaa ka hor haddaad tiraahdo de ninkii wax kale ka samaysanaya isagaa waa goosan karaabay fuqahadu yihahdeen walaa yajuusu ma banaana bayclxaddi nira in la gado fii sumbulihi sabuulka ku jira beertii gelaydii marka la soo gooyo iyadoo mirihii iyo laftii la kala dhilin lama iibin karo waayo mirahan intuu miiskiisa yahayna la garan maayo intuu miisaankiisa yahayna la garan maayo lafta culayskeeda baashii gelaydii iyo bariiskiina iyadoo bahalkoodii qubkoodii watoo ku yaala lama iibi karo walaa yajuuzu baycu lxabbi fii sumbulihi ku jira lama iibin karo oo nabiga ala sl bukhaari muslim xadiidii jaabir waxay ka wariyeen nabigu nahaa cani lmuxaaqalati muxaaqalada waa reebay muxaaqalo markuu fasirayey weeye waxay ahayd midho dhulka yaaloo nadiifa ku sabuun ku jira in lagu gaday waayo qadarki iyo wasankii la garan maayo haddii uu qofku waxgatana dee saluuladan inta masego ku taala iyo badal ku yaalla ma garan karo walaljawzu wallawzu labadaa in la gadana walbaaqilaa in la gadana ma banaana saddexdaasoo alakhdari cagaaran fi lqishrayni labada qubna ku jira wuxuu leeyahay jawska iyo lawska horta waa laba waxoo isu yaraayay iyaga iyo baaqilaaguba baaqilaada marar baana soo sheegnay oo digirteenna cagaaran wayaane lama iibin karo inta ay cagaaran yihiin sababtoo ah wuxuu leeyahay khaalibkoodu jawska iyo lowska gaar ahaan laba qub baa ka sokeeya midhihii qub weyn oo cagaaran bay leeyihiin markii uu saybkii si gaaro qubkaa cagaaran baa kala dilaaca laftiibaa soo harta gudaha ku jirtay taas marka la kala jebiyey midhihii lowsku gudaha kusii jiraan qishraynku taasu uga jeedaa lama iibin karo mushkiladuna ma aha qishraynku inay cillo tahay hal qishri hadday ku jiraan xataa lama iibin karo sababto ah inuu jiran yahay inuu caafimaad qaba lama oga waxa meesha ku jira inuu weyn yahay inuu yar yahayna lama oga waa wax majhuula bee majhuul weeye lama gadi kara marka jahaaladuna jahaala daruuriya ma aha sidii cananaaskii iyo wixii lamidka ahaa ila waxyaaba waxaa jira aan la gadi karin oo mar walba dhulka qayb ku jirto qaybta korun baa la fiirin oo waxaa la filay isku mid yihiino waa min abiicati wa aslihii wey laakin jawsku min abiicati wa aslihi kamid ah markuu soo bislaado amrihiisa la soo gooyo jawskiiyo lowska labadaba waa waa la jabiyaa sidaan baa lagu isticmaalaa waxaa laga yaabaa jawska lows maxay kariyeen lowska waa taqaanaa sooma jawskana jawsku waa lowska oo kale laakiin wuu ka yar ahaa waaweyn yahayo bahashan digirada gidirayda maharagwada uga yaraya waa isaga uu ka yar waaweyn lowska ka yar yaryar inta kale tashkiilada iyo muwaasafaadka iyo fawaaidda aad bay u ammaanaan walow waxaa la yidhahdaa jawska iyo lowsku waxay aada ugu fiican yihiin cudur hadda dadka baabiyo colostrolka la yidhahdo duhniyaad iyo wax saliid bay leeyihiin laakiin saliidooda cusbi iyo dhanaan baa ku jirta waxay leeyihiin waxaa colestarolkee xidmaha dhiigga qaadiyaha nuurayaashe xayda iyo subaga fariistaaye isagu markuu galoo cusbo wato waxay leeyihiin si fiican buu usifeeya wuu dhalaaliyaa isaga dhan buu shiilaa bay yihahdeen marka saas darteed in la badsadaa fiican bay yihahdeen oo casarka iyo waxaa lamida noocan kale yare carabta fustuqa ay yihaahdaan anu soomaali waa lagu yihahda baaaan hal dhaha fusuq waa wax yar yaroo inta la eg oo qubbuu wataa waana yar dhadhanaan yahay oo qubka inta laga fiiqo baa sidii mir ahaan loo cunaa ya ya m ba suuqa haddaan ku arko waa idin keeni doonaa saddexdaba insha allahu taala waan kasoo raadinayaa suuqa laakiin joski luusku waa labada isogay kala weyn midka yaraha waa weyn ee farta nuskeed ku dhadhow baa jaws la yihahdaa mane kaa xawaaji way jawsku caadaan sida lowska loo cunaa carabtuna jinsiga waxay kamid yihiin fusuqa iyo jawska iyo lowska mukasaraad baan isku yihahdaa may kaas maaha kan shaha lagu darsada maaha mukasaraadka waxay yidhahdaan carabtu hadda waa fustuqa waa jawska waa lowska waa miro adag oo la rugo wey sida lowska oo kaleeta la rugo wey marka lowsku iyo jawsku iyo labadaba qubbay innaga digirteenna baaqilada ee cagaaranaad aragteenna dee qub dheer baa ku xadhiban inta ku jirtaa kala badan qayb baa caafimaad qabta qayb baa jiran kaa laftiisaa sida beertu u baxda kala waaweyn muhimmadu intan waxaa loo diidan yahay alad iyo jahaalo wey majhuul wey waa meesha ku jira fasl almabiicu alaabta la iibinayo qabla qabdihi inta aan la guddoomin min damaan damaani lbaayici qofkii iibiyey damaanadiisay ku jirtaa isagay ka dhimataa alaab baad iibisay inta aan lagaa guddoomin mas-uuliyaddeeda aday ku saaran tahay hadday dhimato lacag xaq uma lihi fain talifa hadduu dhinto isagaa sidiisa isaga dhintayba aw atlafahu lbaa'icu ama ninkii baa'ic ahaaye iibiyey baaba jebiyey wixii infasakha albaycu beecii wuu fasakhmayaa wasaqata tamanu lacagtii xaqa u lahaana xaqiisii waa dhacayaa lacag xaq uma leh hadduu koray u qaatayna wuu soo celin hadduusan horay u qaadanina de si dalab xaq ma laha inuu dalbada xaq ma laha wain atlafahu lmushtari qofka mushtarigay iibsadeeyey haddii uu wixii dilan alaabtii isagoon guddoomin baaba isaga gacantiisaay ku dhimatay meel maacuuna tusaalahaan idin tusaalay ismail waa tusaa carabtu waxaan dhihi jiray bilmithaal yatadixu lmaqaal meel maacuun iyo dhalooshin wax ka gadanaysay alaab baa dhinaca lagugu dhigay waxbaa kaa dhacay qab waa jabay waad ku heshiiseen alaabti kuu tiilay baaba jabtayba waxay kaa dhaceen farsamo xumaaday ku jabtay istaqara calayhi thamanu lacagtii baa ku sugnaan lacagta iska bixia lagu leeyay wayakuunu itlaafuhu dilkaa iyo jabinta aad jabisay qabdan lahu inaad guntootay lamid la mid tahay ah. neefkii xoolahan kaa gaday aroo weli ku guddoonsiinin baad gaari ku dhufatay ama wax waarsanaya baashi salaadiiyo xabadii qab kaga siisay war yaa dilay hebel kii iibsaday ahaa war sii wey adaa adaa baasha adaa kuu dhibatay adaa dilooday wa in ajnabiyo qof kaloo labadoodii midna ahayn oo ajnabi ka oo saddexaado caqdigaan ku jirin baa waxyeelay alaabtii aan kaa iibiyey adoon iga guddoomin nin ordayun baa ku dhacay waxaa laga yaabaa inta alaabtaadoo meel kuu taalla ku dhaco inuu adiga ku eedeeyo soomaaliga dabeecadaan ku aragnay gurigaa uu kugu imanaba xafiiskaaga alaab meeshan kuu saaranbo garabka ku dhufan way jabi maxaa meesha loo saaray buu ku leey intuu dhihi lahaa raaleha waa ku khaldamay alaabta isaga meesheeda ugu yimid ogow dabeecadaha soomaalida qariibkae ku aragnay kamid tahay marka hore qofkii meesha saaraa khaldanaha kuleeyay adu khaladkiida iska dayso xoolaha waa lagaa rabaa lacagtooda adu soomada jegay nin kalaa jebiyey ninka ayaa lacagta ku yeelay wain atlafahu ajnabiyu lam yanfasik beeci fasakhi maayo ko bal yukhayaru lmushtari ninkii wax iibsaday baa la khiyaargeliyy bayna an yabsaka inuu beecii fasakho fayarima ajnabiyu ajnabigii ugu gudo lilbaayici qofkii wax iibinaya alqiimata qiimaha inaad tiraada beeci anu waan ka baxay oo ninkani ninkii ka jabiyey uu qabsado xoolihiisa ka qaata aw yujiiza inuu beeci sidii ku ogolaado wayucطiya tamana lacagtana bixiyo wayugarima ajnabiya qofkii ajnabiga ahaa uu ku qasbo qaangeliyo alqiimata lacagti inaad adigu ninkan lacagtiisii siisood ninkaan u farqa ku dhegto iyo inaad waxaad i tiraa waran kuma jireen ninkana waxaa i jabiye farqa qabso labadaa khiyaar baad leedahay ma qiimatu lkhiyaarayn maxaa aniga haddiiba nin kala jebiyey baa lacagtayda iska haysto waxaa dhici karta qofkan jebiyey inaad adigoo wada socoteen oo dadkaa iibahaa sooma dhici karta dadkaad u keenteed ila qaada tiri dee alaabtaba jebiyaan marka waa naga yaaba inaad door bido inaad qofkan adigu u raacay waxaa labaa oo dhacda alaabtan waa hor adkadatay qiimihii suuquna waa isbedelay inaad tiraa walaa kana intiisii hore yaraysi kana qiimihii ka badan buu joogaayo ka faa-iidba ninka kaa jeebiye kaa dilay naafka xoola ka badan ka faa haddaad rabto say qaarkood yihaahdaan haddaan la isku qabsan doonin adweyshii cabdillahaanaana kaga dhigta marka awel waxaa la yidhi wax qiimaheedii gudo oo bixiyo la waayey shawel sac ku unbaa nin gacantii kaga dhimatay dankeenii qaad wuxuu ihaha waxba kama qabee wax sacii ka godliyaan rabaa buli oo iska godlada ilaa ilmaan umaala sac caanahaas ay baanahae wax sacii ku godladaan raba dibaleeli weel soo qabo mid kasta ka keen sacii muusan dali wayo balaf marka mahmaaba ku baxday baa la yihahdaa weel yaro wax gooyo oo gudo la waaye qiimaheeda adugu kor inaad ugu shareerto inay qudiyada kugu jirto waa dhici kartaa oo tiraada kanna iska khaariji meelaad geysaaba la wax ka qiimo badan baad ku heshae ninkana qiimaha kor ugu dallacod faa'iide ka dhex aragtana waa dhici kartaa walidaalika khiyaarka laguu siiyey haddaadan rabinna ka noqon haddaad faa'iide ka aragto dan ka aragtana ninka wixiisiisii ninkana ad dabagalo waida shtaraa hadduu gato wax uu iibsaday qof lam yajuz ma banaano an yabiicahu inuu sii iibiyo xataa yaqbidahu ilaa ka gudoobo waxaad iibsatay ma sii iibin kartid adoo guddoomin guddoonkuna kullun bixasabihi nusuusta sharcigu lafdiga qabdiga iyo gudoon bay ka tiri laakiin xadda guddoonku mayna wada magacaabin saa kartee shay kastaba curfiga zamaanka iyo makaanka loo noqonayaa qofkani uu la wareegay mas-uuliyadii uusan la wareegin haddaad mas-uuliyaddii la wareegtay waad sii iibin kartaa haddaadan mas-uuliyaddii damaanad la wareeginna ma sii iibin karti masaladii muraabaxaan aan kusoo ishaaray laakiin fuqahadaynu badanaa waxay yidhaahdaan labay u qaybiyaan waxaa la kala gujoomayo manquulaad iyo caqaad wax guura iyo waxaan guurin waxa aan guurin waa dhulkii iyo guryihii iyo waa in lagu baneeyo mas uuliyaddiisa laga lagu baneeyo wey waa kane u tasha lagu dhaho waa gudoon wixii aan intaa ahayn intaa wixii aan ahayn ee la qaadi karana asalku waa in la qaadaa oo meeshii inta laga qaado uu gacantaada galaa ama kusoo celi ama meel kala dhig saasay asal ahaan fuqahada curfigii xilligaa jiray ka dhigeen hadda waxaa jira buyuuc buyuucda ugu badan caalamka ka dhacda kamida oo laa mushtari walaa baayic waxaa la kala iibsanaya midkoodna maba arko gacantiisana ma soo galo magaaladeenana ay waddankan aada bu uga jiraan duniyadana waddan usan ka jirin mala waddamada nidaamka iyo systemka duwalku ka jiro maadada shidaalka ah beeceedu xataa sharikadaha shidaalku badankood ma arkaan bibeline buu ku jiraa dawladdu leedahay maadaama maado khatar u yahay ummadda iyo wadanka dhanna halaagi karta oo baabi'in karta waxaa jira wax bibeline la yidhaahdo bibelinekii takada lagaga soo shubay inta litire kuugu jirta walaaqaad haysataa intaasaad leedahay laakiin weligaa lagugu wada jirmaya lagu tirin maayo adigana waad sii iibin walaaqahaad kaga sii iibin isagaa yeelanayo meesha ugu jirtaan kii kalena wuu sii iibin isagaa yeelanayo meesha ugu jirtaan waxa la kala guddoomo maba lahaba qolo walbaba inta loo shubayo inta ay lahayd baa loo shubay ama ciddeedata lagu wariy meesha ugu jiri keliya inta meesha gaaska ah lagugu shubayo ee meeshaa ku jirta ad inta kale waa iibin kartaa sistamka haddaba shidaalka ganacsigiisu wax mabiicoo la kala guddoomaba cunfigan ma guddoonkeedi muxuu noqday waraaqihii aad ku gadatay iyo saxiixii inaad haysato sistamka caqaarka iyo guryuhu hadda takhliyo ma noqonin ducumentigii iyo waraaqihii milkiyadda inaad la wareegto baa waxay noqotay wixii inaad milkiday oo ad u aada yeelatay hadduusan qofkan maanic la imanin waxaagi inaad qaadato ah ood ku tasarufto taasi waa masalo qof waxaagi kaa haysta oo kale asalka waxaan rabaa inaan idhaahdo qabliga iyo guddoonku curfigaa loo celin cayntan la gadayo zamaanka iyo makaankay joogto curfiga seebaa looga kala guddoomaa waa in la mariyaa markaad sii iminayso sidaa asalkaa wey wayustathnaa min dalika baycu laajaali wixii aajaal lagu iibsaday waa laga soo reebayaa oo cuquudaadu fara badan oo hadda caalamka baan is cuquudda ugu badan ee ka dhacday ay mid tahay cuquudan la yidhaahdo istisnaac iyo oo dharada idinkoo dharadaad garanaysaa warshadaha iyo sharikadaha wax sameeya la siiyo waxaan weli uusan haynin buu kaa iibinayaa alaabtaas qofka haddaba baycul kula heshiisay eed sugaysay weli isagoon kugu wareejinin ma sii gadi kartaa idaa kaana biwaصfi mawsuufi bee mawsuuf hadda hadaad si iibinayso waad si iibin kartaa masaladii laakiin waa laga badbadiyeyo baycu maa laysa cindaka iyo baycu lmacduum bay dunida dhaqaalaheedu hadda ku salaysaye dawladaha dhaqaalahooda burburay iyo somaa maqal aswaaqdii iyo asumtii kor u kacday iyo hoos u dhacday sameeda maqal cuquudul iyo suuqan boorsada la yihahda duwalku kacaan been baa la kala gadaa waxaa dhaqaalaa dunidaa burburay lahaa markii horeu been ku taagnaa hal tusaalaansiya beentu ku taagan yahay kamida ah. hadda cuquudda ugu waaweyn ee wall street iyo meelaha suuqyada waaweyn ka socota waxaa weeye beeralayda kenya qayb kamida ah shirkadaan la heshin inta beerooda iyo hegtar ay leeyihiin sanadkan markay beeraan waxa kasoo bixi doonaan qiyaasaynaa waan la heshiinoo lacagtoodaan siin ma soo bixinagu anna waan suuqii saylada raashin see loogu baahan yahay sharikadihii oo dhan combyutaro gadaashood bay fadhiyaan meesha laga xukumo ashiraadkii iyo falaadihii baa marna koru u kacaya marna hoosu degaya suuqaan geyn faa'iidaan saaran qac lacagtii baan qaadan anigoo ow ma soo bixin waxaan gatay kan iga gatayna ma soo bixin kii labaadna suuquu sii gey uu gadi toban baa gadi beertii way bii marka maxaa dhacay marka tobankiiba waa isbogta waa isla colabs colabsan waa isla dubayaan markii horaa waxaa la kala gadanayay hawo beera cuquudul boorsada waxa ugu badanee la kala iibsadana waa gacanta tobnaad gacantii labaatanaad gacantii sodoaad baa marayaa waxaan soo bixin ama warshadu ayna samaynba haddii warshadii qaraxday gubato wixiina nin walba waktiba wakti buu siinaya waktiga haddaan kuu keenaya anna waxaan ku salaynaya waktiga adii keeni lahay kana waxuu ku salay waktigaan u keenayo isna waktiga u keenayo kusii salay cuquudii mawcid mawcid mawcid mawcid dhan baa isla isla dimi hal mar faraqaa la isku wada dhegi ninba nin buu xanibi ninba nin buu lacag ka xanibi waxaasaabu falaadi baa kor u kacday muashiraadka hoos u dhacay falaadi kor uga kacday hoos bay u kacday kuwaan u tegey suuqaa boorsada wax ka iibsadaan waa yurubtaa u tegay ingiriiska niman yamaniyiin ahay combyuutar buu hor fadhiya lacag ma arko alaabna ma arko halkaasuu yihahdaa alaabtaasaa qiimaheeda merfca maraya saabaash way kor bay usocotaa tag okay waan gatay meel baa lacagta naga shubanay waa kadib tag waan gaday intuu fadhiyey bash uu soo gadan uu sii gadi uu soo gadan uu sii gadi uu soo gadan u sii gadi combyuutarku hor fadhiya wuxuu gatay xogreebina malaha marka haddii hal mar wixii been muuqdo soo wuxun isla wada doomaa marka hore hawhaa la kala gadaya marar badan calaa kulli xaal mushkilad jirta weeye sharkal heblo shidaalka ay soo saarto baan iibsanaya ma soo saarin waxaan leeyahay shidaalka janawary soddonkeeda aada soo saari doontaan baan idinka gatay aniga nin baan kasii gadi kana nin buu kasii gadi kana nin buu kasii gadi kana nin buu kasii gadi hadday soo saari weydo markaaba kalsoonidii aaminaadii suuqa hoos u dhici saamiyadii hoosla u wada foorarsan suuq hebel intaasoo boyntibu khataaray baad maanta maa misaanakay dawlad heble intaasoo trilyon trilyon bay khasaartay trilyon mataqaana inaga marka aad sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan kun markaad kun ku dartay misay noqotaa sagaal boqol sagaal iyo sagaashan milyan markaad hal milyan ku dartana bilyankii intaa in la sagaal boqol sagaal iyo sagaashan bilyan halmarkaa eh, ku dartan trilyan bay noqotaa intaasay dawladdii khasaartay baa lagu leeyah oh, zero zero bangiyadeedii lagala baxay wada faal marka waxani waxyaabahaasu sharcigu ka ixtiraasayaa waxa la hubo in la kala gato sida hantida qiimaheedu usii jiro laakiin lilbaayici qofka iibinaya xaq wuxuu leeya idaa kaanat samanu lacagtu hadday tahay fi qoortiisa haddii lagu leeyahay an ystabdila canhu inuu bedela qabla qabdihi intuusan ninka iibinaya alaab baad iibisay waktigaa inaad keento biifati tilmaam baadna ku iibisay lacagtiina waad qaadatay lacagtii maadan qaadanin weli alaabtaasaan kuu keenayaa markaan kuu keenaan lacagtii kaa rabaa waaya lacagtii aan sidaa ku heshiinay hadhow markaan kaa qaadanayo shilin baan ku heshiinay dollar waan kaa qaadan karaa dhariya badeecadna waan kaaga qaadan karaa taa way macnaheedu an yastabdila canhu inuu ka badasho qabla fardihi mila an yabiica bidaraahim lacag fidou ku gaday fayactaada canhaa sawban maruu ciwadkeeda ku qaatay aw dahaban dahab wanaxwa dalik haddii dacfi ku jiro ibnu cumar laga warinayo baqiic baan geela geli jirnayo intaa danaaniir kula heshiyaan danaaniin sii jiray intaan danaaniin kula heshiisana danaaniin baan siin jiray wy laakiin qaacidadu ninkii dimadiisa dayn aad xooga ku yeerato qiimahoodii wax u dhigmoo nooc kalaa waad ka qaadan kartaa qaacidahay wey walqabdu gudoonka fii maa yunqalu waxaa la raree guurguuraaye binaqli in la rara way misla alqamxi washaciiri si qamandibihaadiyo wa fii maa yutanaawalu bilyadi wixii gacan lagu qaatana atanaawul gacanta inaad ku qaado weeye misla sawbi walkitaabi kitaab iyo maro oo kaleeto wa fii maa siwaahumaa waxay kasoo hareen maguurtadahaana atakhliyatu waa in lagu baneeyo dhexdiina laga baxo mila daari walardi dhulka iyo gurigii oo kaleeto walow qaala baayic haddii ninkii wax iibinayay uu yidhaahdo laa laa usalimu badeecadda iibi maayo xataa aqbida samana ilaa lacagta la isiiyo alaabtii waatan siin maayo ilaa lacagta la siiso wa qaala ninkii iibsanayeyna wuxuu yihi laa usalimu samana lacagta dhiibi maayo xataa aqbida mabiica ilaa alaabtaan ii dhiibto ana lacagta kuu dhiibi maayo waa laba nin kala shakisan wey ninka wuxuu ka baqayaa haddii alaabtu gacantiisa ka baxdo in lacagta la sii waayo kanna wuxuu ka baqayaa lacagta hadduu dhiibo alaabti in la sii waayo meel shaki iyo tuhun yaal wey fain kaana samano hadduu yahay fi dimbati luquntan haddii lagu lahaa haddii ay waan heshiinay lacagta laakiin igu yeelo hadday ahayd ulzima albaa'icu ninka baaicaa lagu qasbi bitasliimi awalan marka hore inuu dhiibo haddii marka horeba dayn aad ku gaday oo alaabta inaad ka gada lacagtana ku yeelata ay ahayd dhiib adaa marka hore ogolaaday o uma yulzamu lmushtari baa lagu qasbi bitasliimi inuu dhiibo wain kaana tamanu mucayanan hadduu ahaa lacagtu hadday ahayd lacagtii waaqa waan hayaa kaash baan kaaga gadanayaa ulzimaa macan labadaba halkaa inay dhigaan ba dhiibeen baa la amraya tusaale ahaan biayi umara waa in la amro fayusalimaan labadaba waxay u dhiibayaan ilaa cadli nin caadilay u wada dhiibayaan uma acadlu ninkii caadilkahaa waa yucii likuli waaxidin mid kastaba siinaya xaqahu xaqiisa labadan tiro qaado uu kana qaadanaya kana waxaa qaadanaya saasaa lagu kala wareejin ragga tuhun iyo dareen baa soo kala dhexgaleen masaladaasi juz waxay ka ahayd laba ninoo wax ka dhaxeeyey oo istuhmay hadday wax kala gataan isna khilaafaana wixii la kala gatay baa la isku khilaafay ama qaybihii lagu heshiiyaa la khilaafay id hadday iswaafaqaan fii calaa sixati alcaqdi caqdigoodu inuu asaxay ay wax kala gateen oy heshiiyeen bay isku waafaqeen o wakhtalafaa waxay isku maandhaafeen fii kayfiyati qaabku u dhacay bian qaala albaayic wuxuu yihi bictuka waxaan kaaga iibiyey biamanin xaalin lacag kaashaan kaaga iibiyey adaabta markaan kaa gadayey kaashmahad waaan ku heshiina hadda lacagtaydiisii faqaala ninkii kalaa yihi bal bimuajalin maya dayn baad igaga iibiseen aan dibkaaga keena lacagta waan heshiinay waxbaan kala iibsanay kaash bay ahayd iyo maaha ina dayn bay ahayd aw bictuka bicasharati toban baan kaaga iibiyey faqaala wuxuu hi bal bihamsatin maya shan baad igaga iibisay qiimihii ma lacagta xilligeedii bay isku khilaafeen isaga qiimihiiba isu khilaafeen aw bictuka waxaan kaa iibiyey bishari khiyaar inaan khiyaar leeyaho kasoo fiirsado maalmo faqaala bal bilaa khiyaarin maya khiyaar la-aan baad iga iibisay khiyaar ma jirin wamaa ashbaha daalika iyo wixii sidaas oo kaleeta ah walam yakun tamata ma jiraan bayinatu markhaati markhaatina lama hayo taxaarafaa way isla daalan lanna labadoodaba sifat lmuddaci sifat lmuddacaa calayhi bay leeyihin kani wuxuu sheeganayaa in beyca shardigaa uu xirtay inuu kaash ku galay dhinac buu ka sheeganayaa oo muddaci wuxuu ka yahay dhinacaas dhinacna muddacaa calayhi buu ka yahayo sixatu lcaqdigii waxaan inuu wareejiye keenaysay buu leeyahay ma dabaqmayo muqtadihii caqdigu diidan yahay kan kalena mudaci muqtada caqdi baan rabaa in laygu wareejiyu rabaa laakiin ninkan alaabtiisii intaa shardigaa iyo qaabkaasan kaa gaday buu inkirsan yahay labadoodii kullun mudacin min jihatin wa mudacan calayhi min jihatin bayina lama hayo bayinadii jaalibka mudaciga nin walba uu ku xoogeyn lahaa lama hayo maxaa soo haray walyamiinu cala mudaca alayhi calaa man ankara soo maa taxaalafa labadaba way dhaaranayaan midna mid xaqa bihaa mid min alakar kama aha ayib maaa kal fayabda baaicu baa bilaabay oo fayaqulu wuxuu dhihi wallaahi maa bictuka bikada shankaagama gadin daynkaagama gadin khiyaar la-aan wallaahi baana kaa gadin walaqad bictuka bikada waxaanse kaaga gaday kaash ama in toban baan gaday tusaalahaan soo marnay ama bishari baan kaa gaday tiisiina wuu ku isbaatin dhaata kii kale wuxuu sheeganayena wuu nafiyey uma yaquulu mushtari baa dhihi wallaahi ma shtaraytu bikada waxaanaad sheegatay kaagama iibsanin walaqad ishtaraytu bikada laakiin saasan kaaga gatay wahiya yamiinu waaxidatu nafyigaa iyo isbaat kaa wada socdo hal dhaar bay isku yihiin oo lama kala goyn karo yajmacu fiiha wuxuu isu geyn bayna nafyi qawli saaxibihi qofka ay tageen qowlkiisa inuu meesha ka saaro waisbaati qowlihi hadalkiisiina uu ku sugo ku caddeeyo wayuqadimu nafya nafyiguuna hormarin waajib maaha lakinaa hormariso faidaa taxaalafa hadday isla dhaartaan o labaduba kitaabkii baal la yaraha maraan maxaa looga dan leeyahay waa marxalada koowaad ee kala saarka mid baa dhaartii diiday xaqa waxaa iskala ninka dhaartay sheekadu waa dhan tahay nin ba walahi baanan afarta shilin u dhaaranaynin waxaa laga yaaba waxa la isku haya wax yar inuu yahay oo qofku yihahdo waqta dhaaru maaye kitaab u mari maaye isagoo dhaaranayo ama u dhaartay de anu dhaaran maayo markaa karti waa xukuman tahay way isla dhaarteen marka see la yeeli jugjug meeshaan isjoog soo halkii saysigi iyo sinahada waa kusoo noqonay fa idaa taxaalafa hadday isla dhaartaan fain taraadayaa bacda dalika hadday isla isla ogolaadaan falaa faska licaqdi caqdigii la farsakhi maayo hadday markaa kadib iyagu wax ku heshiiyaan ninba ninka kale intuu la yaabo si ugu adag yahay oo ninkan uu xuslahaashaanla hebel wuu og yahay inay beentiisa hor dhaaran maayo markuu kan ku xagay kanna ku xagay waay hadday iyaga is ogolaadaana warni waxaatana hadda ay wax isku ogolaadaanna fadalika halkooday kasii wadanayaan oo kala qabtay baa yeeli bahasha higaarto tala ogolaada wailaa fayafsaxaanihi haddii kale beeca way fasakayaan aw axaduhumaa labadooduba beeci waan fasaknay bay dhihi ama midkood baa dhihi aw ilxaakimu midkoodna hadduu dhihi waayo qaadigaa dhici beeci waan fasaknay kala noqda i walba wixiisi buu leeyahy saasay fuqahadeenu daahirka tacbiirkooda yihahdeen laakiin daahirka nas intaa uu ka fudud yahay tacqiidkaa badan oo wuxuu leeyahay hadday iskhilaafaan falqawlu qawlu lbaayici ay biyamiinihi bay culimadu yihahdeen ninka baayica ee asalka cayntan lahaabaa la dhaarin lianna asal iyo farac baa jira asalka cayntan isagaa maalik ahaa faracana waxaa weeye caqdigan dhacay caqdi naqliyey milkiyadii ma yahay mise maaha bayinana ma jirto labada qof mid jaanibkiisu hadduu xoog badan yahay oo qariino xoogeysa haysta ama asal xoogeeyaay isagaa dhaarta wax ku kala walihaadaa muddacaa calayhigu asalku baraa markay ahayd bayinana loo waayey asalkiisii wuxuu ku kabi jiray baraa dhaar markii ninka mudaciga ah hal y hal shaahid helana oo isaga jaanibkiisii hal shaahid xoogeeyeyna wuxuu ku kabi jiray yemiin washaahid wayamiin ninkan maadaama labadoodii mud mudaca calayhi isla noqdeen asalkiina cadamu naqli milkiyana jaanibkiisa uu ahaa falqawlu qawluhu isagaa la qaadi laakiin biyamiini dhaar buu ku darayaa saaa daahirka naska u dhow waxoogay tacqiidkiiyo isla dhaarashada iyo daba orodkana ka fudud falow idacaa axaduhumaa sheegan midkood baa wax sheegtay yaqtalu meesha maxkamad baan fadhinaa hadda juziyada waay ku anfici adacaawa walbayinaati iyo qadaha baablbuyuuc markaad xukumayso ta wax badan bay ku anfici falaw idacaa axaduhumaa midkood hadduu sheegta shayan waxbuu sheegtay yaqtadii wukii keenaya ana albayca beeca waqaca faasidan inuu dhacay beec faasid u ahaa waxbaad ku heshiiseen hadhow baad isla fahmi weydeen markii horeba beec faasidaa wadagalaybu mid soo istaaga midkood baa soo istaagay wakadabahu aakaru kalena beenti weyi wax beec fasaadiya ma dhicin wixii uu sheegayna ka waaqili waayey sudiqa waxaa loo rumayn muddaci sixati beecin u asaxay ka sheeganaya babiyamiini lagu rumayn sababtoo ah asalka cuquudu sixa weeye icmaalu lkalaami awlaa min ihmaalihina waa taqaanaa caqdigii dhex maray asalku waa inuu asaxay oo mufsidaadkii uu saliim iyo beri ka yahay qariinada asalkiihi qofka sixada sheeganayay xogeynaysaa fatujbaru biyamiinihi dhaar baa lagu kabayaa isaga xaqa yeranaya walow jaa hadduu yimaado bimaciilin wax ceeb lagu keenay oo ulu celiyo alaabuu nin ka iibsaday oo ceeb leh buu soo celiyo wuxuu yihi ceebi waa ninkeeda iga qabso faqaala albaayicu wuxuu yihi laysa huwa kani maba aha aladii bictaka kaa gaday kanalaab waan kaa gaday laakin tan ma ahayn qariya qar bay noqotay ninka wuxuu yidhi alaabtan waa waa ceebna waa leedahay muranku maaha laakiin tan anu kaama gadin way tu kaloo sha meel kale ka soo baxay ama cid kale ka gatay amaad wadaysatay baad rabtaa anigana ii hoosgelisa waryaa tantan kaa gaday maba ahaba markhaatina ma jiro sudiqa albaa'icu baa loo rumayn biyamiinihi waa masaladii horeo kaloo caqdiga asalka waxaani inuu salaama min alcuyuub wey baa asal in ceeb lagu arkana waa khilaafu اصl maadaama ninkani asalka uu xoogeynayo sadiqa biyamiinihi dhaar buu ku qabayaa walow ikhtalafaa hadday isu khilaafaan fii caybin cayb yumkinu ay suuragal tahay xuduuuhu inuu ku dhacay cinda mushtari ninka mushtariga agtiisa faqaala baayicu wuxuu yihi ninkii alaabta iibiyey xadaa cindaka intaan haysatay baa waxaan gaaray ani ma qabin markaan kaa gaday wa qaala mushtari wuxuu yihi bal kaana alcaybu cindaka caybtan adigaa lahaa markii horu qabayo agtaadu ku lahaa sudiqa albaa'icu baa loo rumaynayaa biyamiinihi dhaatiis an asl asalku waa luzuumu lcaqdi iyo ceyb inayna jirin asalkaasaa xoogeynaya dhaar buu ku kabayaa ceebtan ma laha inaa qaadaa laleeyahay laakiin ceebtu haddaynaba dhici karin muddadii ninkan la maqnaa ceeb dhici kartaba haddaynan ahayn de qariinadu waxay xoogeynaysaa ninkan waraa ceebta qaadaa laleeya ceebtaada iskale halkaas caawa ku daynaynaa ilaa baycu salama subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk